shadheere dhulkayaga naga kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaaleed lahantiinba kusoo dhawaada barnaamijka galab wanaagsan galab wanaagsan gudan dibadda guud ahaan dadkeenna ku noolo gebi ahaantiin galab wanaagsan galab wanaagsan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 laakiin maanta martina ma joogte martilaanaa jirta galabta waa tii hore ayaanla iyo iyo axmed ibraahimka nagala qaybgalay aad iyo aad balse maanta waa labadeen labadeena aan ahay mhm. dhib ma laha saaxiibadeena nala jooga laakiin aad iyo aad mhm. galabkii inta badan dadka casiriya isticmaalaan mugta qaxwo casiriya weligaa muucabti waa ku qalinjibiye horta qaxwo miya mise gaxwo waa <laughs> oh, isku mid miyaa leenahay waayahay eh, barnaamijka gala wanaagsan alaab waxaan ku furanaa mid ka mid a kaalimaha sugaanta haye daafurkama adiga masaaniga waayahay waxaan soo qaadanayaa mid ka mid a haysaha uu ku luuqeeyo la foole mm-hmm. afada dhibkayla martaay waayahay ولقد ديك تركها لحال aadka intiisa kale adimaadii celinaayaadka lagu xusay jacaylkii waaya arag astaantii inagu xusahay ubaxda beerkay wanaha adaa masallaha dhigto keliga kugu aamine codkale loon ma ogolaan lagu xusaay jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusaay ubuucda beerkii wadnaha adaa masalaha dhigto keliga kugu aamine cod kale looma ogolaan

qalbigaad ku abuuratee ugu runay ugu adaaninka ku jeclahay ugu ragkase ugu adaaninka ku jeclahay haddii dhibka ila maartay samirka ila qaybsatay afaadii dhibka ila maartay samirka ila qaybsatay ammaanada dhuurtay ballanta ila ofisay ammaanada dhuurtay ballanta ila ofisay abaalkaadiga amnay weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuurantee ugo unay ugu cadaalibka jeclahay ugo unay ugu cadaalibka jeclahay turki oon turkiyo raxmadan ku iduursadaa ijaabadan ka aflaxay ilayski nuur udhaaraxshay ijaabadan ka aflaxay ilayski nuur udhaalaxshay xubnaha jirka ururiyo ruuxaad ku aroortayo iridkaasan badbada dirto codkaale looma ogolaadkaale looma ogolaa codkaale looma ogolaa ore, todo samirka ila marteen samirka ila qaybsataay afaadi dibka ila marteen samirka ila qaybsataay ammaanada doorkaaye ballanta ila ofisaay ammaanada doorkaaye ballanta ila ofisaay abaalkaadiga munay weligay qalbigaad ku abuuranteed ogo darkase ogo adaanifka ku jeclahay ogo ruurey ogo adaanifka ku jeclahay ila markayn samirka ila qaybsatay afaadi dhibka ila markayn samirka ila qaybsatay amaanada dhurtay ballanta ila ofisay amaanada dhurtay ballanta ila ofisay abaalkaadiga amnay

laf uu haysa ah, afada dhibka ila martay samirka ila qaybsataay mm-hmm. ammaanada dhowrtay ballanta ila oofisay abaalkaad iga mudnayd weligay ma ilaawi eh. hadda hana diini eh, marka dumarkiina khiyaanada idinku badatay anaa waa kasbaaryaala nahay eh. <laughs> abaalkeeni waa taa oh, la foola cadeeye mm-hmm. mm. abaalka anaga inta badanta dadka aa eedayno abaalka anaga lay ganno sax laakiin mida ku sheega mm-hmm. haddii aa aragto iyadoo dumar la eedeynaya ah. kuwa markaasi afada noo ah oo guryaha jooga ma aha kuwa banaanka waaye <laughs> dumar laakiin waa magaca dumar soo maaha <laughs> Mm. laakiin eh, waxaa jirto maamaha soomaali oo dhahayso mm-hmm. sir naageed laga masal gaaro haye sir naageed lagamasagaarosirtiisalagamasagaalasoomaalida eh, mahmaahyada waxay ugu badaysa gabdhaha ma garanayogabdhaha lagu soo halqabsadaa laakiin inta badan fiiri mm ee eh, marka gabar lagu halqabsado mhm. ma aha inuu gabadha keliya wax quseeyaan bini aadamka marka qaar waamaya hadda sir naageed lagama salgaaro magacin mhm. waxay wadataa dumar sooma dumar waa iska siiyey laakiin sir nineed lagama salgaaro maxaa la dhihi waayay idaa ku sheegaa maadaama dumarka yihiin warshada keliya bini aadamka soo saartaa saasaa loogu halqaadsadaa maaha ah. dhibaato kale inay jirto eh, ammaan in lagu halqaad aheede eh, ammaantana marka qaar waa jirta <laughs> waa tahay waayahay qaybihii hore barnaamijka ayaan isla sii maraynaa dhanka kaalmaha suugaanta aynu jaleecaynaa waayahay waxaan usoo qabanayaa hees ay ku wada luuqeeyaan mhm. xaliimo khaliif magool mhm. iyo xasan aadan samatar Bahia. anaga may tegin عاشق غرور tahay horyaankaba cagaluma wayni caynkaa wax loo yidhi kuwa caraarayay lardan inay ku cibra qaataan carshababa kuwa caraarayay lardan inay ku cibra qaataan shaqo qaboo waa tahay caashaqan ku taabtaan cudurdaar u yeelee mhm. ceeb kale miyaan dhigay ceeb kale miyaan dhigay mhm. waa igu adkaysan baa ceeb kale dhigi <laughs> weysa wogtahay curyaanka xaga looma waayo xaga looma waayeyne aad iyo aad mhm. heestaas carada yeeladan inay ku cimro qaataan waayahay waxaa ku luqeynayay xaliimo khaliif magool ilaahay u naxariistaa iyo xasan aadan samatar waayahay barnaamijkeena galab wanaagsan ayayna qayb ka tahay eh, inaad dadka ku adkaysaan mid kugu baxdaa qofaa hadee aada rabina lagu adkeeyaa laakiin marka qaar idinku wax rabasma <laughs> dhacda marka qaar in oo adoo waxay rabaa mhm. haddana yaa lagaa dareemin mid kale aku mhm. adigoo qof dee jeclaa ama rabi rabitaankaaga jira mhm. qofkaasi ka waran hadduu ku yimaado ku yiraahdo waxbaan kaa rabaa yacni waa ku doonayaa Eh, ah, oo haddana isaga isoo raadsafarxad farxad lagu daray ahaa gaagaadiisa <laughs> ana waa <laughs> gaadgaadaya noqonagala soo horumartay daniskaasoo kale waa laga faa'iidaystaa lama khasaariyo mm-hmm. faraaxay eh, xilligan oo kale dhegeystayaasheena waxaan soo gaarnay xilliga ay dhegeysan jireen sheekadii xiisaha badneyd ee walbahaar adduun wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada qaybta afartan iyo sideedaad ee sheekada walbahaar adduunow xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye waana fikradii bashiir maxamed kheere khaalidka wuu maqanyahay siduu ii sheegan suleyqu aada yaabaa asagoo guriga io hagaagsanayn uusaan isku dhexyaal inaan sala khalad keeno ceeb ka weynna ma jirto runtii inaan sii hagaajiyo guriga aan diyaariyo waaye laakiin intee ka bilaabaa sidee u xiraa daahmanka jiifka sidee u dhigaa naqshada dhanaa iga qaldanba muxuu u baxaa bal hadduu joogi lahaa hadduu joogi lahaa wuu ila qorxin lahaa warwar ha saarta waryaa walaale ma jibrin rabe eh, adaa u malay sida ani xirfadeeda aan ku shaqaysta waaye hayla soo faragelin shaqadeeda alaabtan qaali waa walaalo lacag badanaa lagu soo gaday xirfadaada inay tahay eh, waa taa anig kuusoo wacday sababta kuu wacday shaqadu ku geliy sidaasay ahayd tartiib u dhig jiifka lacag badanoo noogu fadhiya haddee naga hadlaado bis waaye tartiib bal tartiib tartiib kaan kula qabtee culays waa kaligaa ma qaadi kartide maya maya iskadaa iskadaa shaqadeeda waaye ka laax asoo faragelin kudhino walaalay muran iyo dood kuma jiri karnee intee ku dhigaa alaabta ii sheeg intee ku dhigaa qolkaas uh, weynka waa arkaysaa qolka jiifka waa jiifkaa dhigaysaa daahmankana waa xiraysaa qolkaas kale fadhigayaa dhigaysaa si fiicanna udhig daahmank si fiican u xir alaabtaana waa kanaa waqtigan wuuna waxaa laga yaabaa in dad baa noo imaanaya marti oo gabadhii aroosada ay ku jirtay waxaa samaynaysaa si dhaqso leh waxaan kuu xee walaalowar adiga soddon daqiiqo iguma qaadanaysa shaqada anigu hale iga hale soddon daqiiqa ah, soddon daqiiq way badantaha hadeertaana la imaanaya seerta adigu waa anaa shaqaynaya ka leexay ii sheeg maxaa kale kuu qabtaa wax kale sheeg yaa badanaye ninka madax walaalow soddonkaa daqiiqa a ah, qabsato ku hawee baldhaqso soddonkaas daqiiqa waqti kale ha ku darsanin in hadda la imaada laga yaaba war adiga xaafadan aroos walbo ka dhaco naqshadeeda anaa dejiyo midda labaadna in khaalid waa ninaan saaxiibnahay oo aan isku dheernahay wax badanna aan isnaqaano marka ciyaalka xaafadda ninka keliya aan ka jeclahay waa oo bashaash waayo waa wiil fiican marka waa u hagar baxayaa kolley adaan kuu ogaa hawshaan kala habee maxaan kuu keenaa biyo cunto maxaa cabaysaa maxaa cunaysaa adiga waxaad ah, aniga hadda wax hali i keena ku dhihi maayo laakiin markaa shaqeeya kabacdigaan wax cabaa iyo wax cuni karaa haye boobsii bal walaalo boobsii howshaa haye waay qadar ana habeynaya baay ka jiif haye haye haye ana banaanka cabitaan baraf wax kaaga doonaya waxaa kuusoo habeenaya habee bal ilaah kula garab haye abaay haye insha allah ilaahayo ha igu ceebaani bal hooshaan ilaahay ha soo gabagabeeyo qoladii arooska oo asxaabteeda aan wada shaqeynayn howl badan baa i taal dabcan inaan arooska usoo diga waayo hoteelkii qolada hoteelka xaalay waa balansaneen inaan galabta aado invitationka wixii dhan ii sameynaya inaan soo qaado asxaabteeda aan kala geeyo ayadan asxaabteeda suleeqa oo aan ugu dhiyo waa qaalid si ayadan asxaabteeda loogu geeyo aroos howl fudud maahana ilaahay hanala garab galo aroosaa miskiin ma anaa hore loo dhahay qaalidaa qaalidaa qaalid waana dhibo wale laakiin intuu tahriibi lahaa inuu iska guursado wax noo dhalo eeda lay dhahaa ii dhaanta markaad aniga ii qabto wax hmm. kasta oo aan ku dhaha u samayn kartaa waa u sameeyeyba ma umalaynaya inay wax iga hortaagan yihiin hadda wax ii dhiman oo kaliya waxa weyaan labadana nikaaxeena inu dhaco aan wada aqal galna bis intii kala dhawaan dhan sameeyey waxaad ka dareemi kartaa waxaan kuu qab jecelka kuu qaba darta inaan u sameyn karo adigoo nin lagu doonay ayaa intaan ka hormaray ayaan nolosheena horumarkeeda ka shaqeeyay iyo farxadeenna qaalid calafka ma aaminsan tahay adiga calafku waaba kan igu kaa darayo hadda i kaa waxaan ku faraxsanahay soo qaalid horta arinaa jirto arintana waa ku qasbanaa maanta inaan kuu sheego waqtina mahaayo muddana waa kaa soo qarinaayo inaad jeceshahay inaan nolosheena faraxsanaanayno waxaasoo dhan waa ogaha weligaa igamaadan qarin noloshaada wax ku saabsan qaalid xabiibtii tolow sidee qaalid wax ugu sheegaa qaalid ereyga aan dhaho wuxuu taaganyaha nolosheena horumarkeena jeceelkeena sida aan guriga yeelay ma aqaano maanta qofkii labaad ee aan ka jabiyo qaalid inuu noqdaa maanta ka baqaa hooya maan ku sameynanaa mise aabbo qaalid andhagama iilihid miyaade dhegeysa arrinaa ah, rabaa arrin weynaa rabaa inaan kaala hadlano qaalid horta anigu ay waa hubaa soo mahe baabuurta miyaa kawla qabtaa micna wax walba oo aan sameyn ku dhaho qaalid dartay ma u sameyn kartaa aniga ha waana u sameeya tusaale haddaan iska kee ku dhaho maxaa sameyn kartaa jaceylkeena dartiis iga dhafo bariya cayaarta iga dhafa <laughs> xabiibta iga dhafa qaalid horta dhaban kaagala hadlaa haddaa maanta ku dhow qaalid iska kee ilow maxaa samayn kartaa adigoo eegaya jaceylkeena dartiis iska kee ilow ah wax dhici kara maa maba dhihi kartid ba adiga naftiga hadday caqabadi imaado aniga wax caqabada ma arko aniga hooyo aabuu iskaana siiyeen waalidkiina sidaasoo kale marka waa maxay caqabadan cusba a sheegaysid qaalid samiir ma taqaanaa samiir kii dabaalka ah oo yur dibadda ka imaanaya lacagtiisaan qaadanayna soo maa khaalid dabal dambaal maahn maanta waa nin waalan oo isbitaal darteed u yaala maxay tiri waa nin waalan oo isbitaal darteed u yaala weliba jacaylow aniga ii qabo oo waasha markaan u sheegayna ani adiga iskuursanayno hadduu waasha maxaa naga quseeya anagaas marka qaalib nolosheena maxaa samiir fadhiya samiir ani adiga nolosheena waa ka horreysay wayna ka dambayn doontaa marka hadduu waasha isagaa waasha maxaa naga gadhiisha nolosheena ah, ilaahay caafiyo waanu ducaynaynaa la mooyaane maxaa kaloo qaban karna annaga qaalid samiir meeqa lacagaan ka qabnaa ani adiga lacagta aniga maan ka dhacnay horta meeqaan ka qabnaa way badan tahay way badan tahay lacagta hadda hawsha aan ku kala wadnaba asaan ka qaadanay asaan ka qaadna soo maaha ogow laakiin samiir lacagtaas aniga iima siin walaaltinimo iyo weji iyo asxaab laakiin jacaylo ii qabo jacaylo ii qabo ii siinaayo nin lacag hayma waayo ahaa kaas marka wax naga quseeya ma leh qaalib sheekadii aysan ciyaalnimo iyo dhayl kugu noqon samiir maanta dartay isbitaal u yaallaa maxaan sameyn karnaa marka waxaan sameyn karnaa inaan u duceyno oo keliya maxaa naga qusaya nolosheena qaybta jarandad ugu horreysaan taagannahay horaan usconayna ani adiga ballana noo yaalay iyo axdaa noo marka wax naga quseeya iyo haduu jiran yahay asaa jiran haduu xanuunsan yahay asaa xanuunsan maxaa naga gadhiishaani adiga qaali laakiin axdiga iyo wacadka noo yaalla waxaa ka muhiimsan badbaadinta naf bini aadan oo maanta dartay aniga sariir u saaran hadda maxaa soo wadaa marka sulaqaday aniga waxa aan soo wadaa biyodhac warkayga haddii aan kuu sheegay qaali hmm xaqiiq samir aniga si dhaba u jecelyahay anigana adigana sidoo kale anigana waxaan si dhaba u jecelahay adiga waa okay aniga ma aaminsani la-aanta daqiiqada inaan noolaan karo marka darbiga samiir maxaa naga quseeya halkaasu naga dhacaya marka waxba nagama quseeya laakiin daruufaha iyo waqtiga taagan markii la eego mm. waa inaan nafsadeeda naf kale aan ku badbaadiyaa jeceelkeygana inaan ka tanasulaan rabaa qaali jeceelkiisa inaad ka tanasusha micnaha maya jeceelka adiga aan kuu qabo keyga mhm. sa ilaalisa sule qabo qaalid xaqiiqo jirtaan kaala hadlayaa horta qaalid idhegeysan oo wax kula hadlaya suleeqo waaye maryoonaya misaa soo jeedaa marka riyo maahayne waa soo jeed dhibaato iyo caqabad igu yahay ilaa hadda anay uga ciyaaraysaa salaaqa ee qaalid horta warkeyga si miir la u dhageyso markii aninka xaaladiisa aan u tagay wuxuu ku jiraa suleeq mal aroosaya Eh, badangalaa hawal rusia macnaha caadiyo ninka ugu dhuftay wuu waashaba si fiican bis markamarkaan guriga imaaday qaalid horta dareen biniaadanimo waad leedahay soomaha marka jeceelka laga soo tago biniaadanimada way damqaysaa laakiin maqasho waad leedahay soomaha ah. bis idhageysa marka si miir la ii dhageyso dhakhtarkii wuxuu igu dhahay ninkan badbaadadiisa aday kugu xiran tahay suleeqa gabadha la dhaho haddii adiga aad tahay ninkaan u damqo gacan sii adoo dhab uu jecelyahay laga yaabay markaa adiga muddo muddo aad is aragtaan oo caawiso oo garab joogto maskaxdiisa ay dib soo laabato guriga markaa imaado go-aanan gaara go-aan macaa intaas aynoo joogto dhegaystayaal qaybta afartan iyo ee sheekada walbahaar adduun qaybtan qaybta xigta inta aan ku kulmayna nabadgelyo waa tahay halkaasi haddii aan uga imaano sheekadeenii walbahaar adduun hmm. barnaamijkeena galab wanaagsan ayaan ku gudi jirnaa qeybihiisii dambena waan isla soo gaaraynaa markaan dhankay kaalmaha suugaanta u noqonaynaa waxaan noo soo qabanayaa hees ay ku wada luuqeeyaan ismaaciil caarka iyo wardahabi Mm-hmm. Mm-hmm. nolosha ku dhamaysto waxay leedahay xanuunkay haaye kiniin kuma bi'in karaa mm-hmm. <laughs> waxba kama gasho halkaasoo kale caashibku <laughs> <laughs> eh, daawo malahan soo maaha qofkiisa u daawa ah, marka waxay leedahay ninhu adiga ah, aad iyo aad marka qofka la jecelyaha daawo u noqon karaa daawadu waxba kama tarto marka kiniin kuma bi'in karaayo ayay leedahay wardahabi iyo ismaaciil aarka ayaa ku luuqaynaya aad iyo aad aad kala gar wanaagsanna qaybihiisii dambe ayaan isla sii maraynaa mhm. waa yahay gabagabadii aan isla soo gaarnay gabagabada barnaamijkeena maadaama isla soo gaarnay hm, hm. horta dhegeystayaasheena waa u mahad celinina meel kasta ay joogaangaxwada iyo shaaha hm. iyo timirta gaxba iyo shaah leb sheegoosaa cabitaan ma la cabo miyaa galabtii galab cabitaan in la cabo muu badnaa umaleynaa dadka uma badna laakiin ani haddii aa heli lahaa cabitaankaa qaadan lahaa haddii shaah iyo cabitaan mid aa heli lahaa cabitaanka qudaarta dalka laga sameeyo wuxuu doonaa ahaa qudaarta dalka eh waxay doona ha noqdaan aniga qudaarta dalka iyo dhammaan dalagyada dalka cuntooyinkooda waa ku dhintaa weliba waa isku fiicana dalaga dalka le maho waxay doontaa noqoto war eh. geed dalka ka baxa mujeedaa sababta xitaa geed dalka ka baxa soora maalin kasta lagu karina inta noloshaada ka dhiman mhm. ama baasta lagu karini <laughs> mid kala dooraayaa dooran ma baastadaas mase soorta nolosha inta eh, hal waxa ku doortaa ku <laughs> eh, horta iyadoo ah cuntooyinka dalka mm-hmm. oo aan aad u jecla cunnooyinka dalka mm-hmm. haddana iyada xoogaa isbedela lagu sameyn karaa mm-hmm. maalin caano lagu dari karaa maalin eh, waxaa loo sameyn karaa maraq oo kale laakiin baas suugadaas un lagu wadaa baas sukor lagu cuni kara <laughs> <laughs> laga wadi karo waa tahay gabagabadii aan isla soo gaarnay mhm. dhegeystayaashiina waa u mahad celineynaa sida wanaagsan ay noola socdeen iyo farsamayaqaanka barnaamijka inoo farsameynaya gabagabada maxaa noo soo qabanaysaa waxaan soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha oo ku luuqeeya siciid qalinle heystan heesaha cusub oo maalmahanba mhm. dhegeystayaasha iyo dhallinyarada aad ay u dhegeysanayeenay ka mid tahay naruurada guusha ayaa la yidhahdaa waa tahay heeskaasi aynu kaga tegaynaa intaan ku kulmi doono barnaamijkan midkiisa xiga sidaasii nabadgelyo niyadeeqa naftaa ogolaatay dhabadikaaba nashaad ku dareemay kuu nastoo naxariis igu surtay kuu naf weeye naftaydu jeclaatay niyadeeqa naftaa ogolaatay dhabadikaaba nashaad ku dareemay kuu nastoo naxariis igu surtay kuu naf weeye naftaydu jeclaatay casri weeye qof weeye nadiifa waana ruuro xaggaa ku nagaada dadka noolna naflahaifka jooga nin nasiib leh ayaa hela nooca nasri weeye qof weeye nadiifa waana ruuro xaggaa ku nagaada dadka noolna naflahaifka jooga nin nasiib leh ayaa hela nooca yaa naqaystay naruurada guusha yaa nidaamshay intuuna shqadeeyey yaa ku nuulsha naseexa dareenka yaa nastoo nimca gaadhay sidayda yaa naqaystay naruurada guusha yaa nidaamshay intuuna shqadeeyey yaa ku nuulsha naseexa dareenka yaa nastoo nimca gaadhay sidayda yaa naqaystay naruurada guusha yaa nidaamshay intuu nashqadeeyey yaa ku nuulsha nasiixa yaa nastoo nimca gaadhay sidayda yaa naqaystay naruurada guusha yaa nidaamshay intuu nashqadeeyey yaa ku nuulsha nasiixa yaa nastoo nimca gaadhay sidayda aadaan ku niyeysta nal u daaray wadnaha nalu daaray naawileen rajadan mudanaashay ha noqotee adiga naxfiya ku niyeystay aadaan ku niyeystay nal u daaray wadnaha nalu daaray naawileen rajadan mudanaashay ha noqotee adiga naxfiya siiyey nasabka milabaata naxariis adiga ka shanuuja oo naftaadii la maamulisaay faraxadii noloshay hanusqaan naa siiyey nasabka milabaata naxariis adiga ka shanuuja oo naftaadii la maamulisaay faraxadii noloshay hanusqaan